والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الإمام رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إلهي قول كيسبوا بابها إلهي ويريه حتى إذا فزع إلا لقفيده عن قلوبهم قلوب توده مير دورسونكي مدح مري قالوا waxay yidhaahdeen maada qaala muxuu ihi rabbukum qaaluu waxay yidhaahdeen qoladii u jawaabaysay alxaqa ay qaala alqawla alxaqa qowlkii xaq ahaa buu yihi ilaahay wa huwa ilaahay alcaliyu ka sareeye weeye alkabiiru ee weyn baabkani waxa uu la mid yahay baabkii hore waxaana baabkan mualifku raximah allahu tacaala u keenay suu u caddeeyo waxyaabaha shirkiga burinaaya tawxiidkana daliilu ah inay tahay shirkigu inuu yahay tacaluqu bimakhluuqin caajizin daciifin laa yamliku linafsihi walaa ligayrihi shaya nafcan walaa dura shirkigu inuu yahay tacaluq qofku uu ku tacalluqay makhluuq daciifa oo caajisa oo naftiisa iyo cid kala toona waxtar iyo waxyeelo toona aanu haynin marka aayaddan qur-aankii waxa ay ka hadlaysaa sida xadiidka soo socdaa uu fasiri doono cidda quluubtoodu ay miyir doorsoontay ee haddana miyir doorsoonkaa laga fayday ee dabadii su-aashan isweydiisay waa almalaa'ika sida xadiidku uu fasiri doono qaarkood waxay yidhaahdeen waa dadkii oo yowma alqiyaama ayaa quluubtooda fazac baa ku dhacaaya iyo argagax deetana fazaca iyo argagaxa marka laga dulqaaday su-aashan isweydiinaya laakiin tafsiirkaasi waa tafsiir aan sax ahayn mar haddii aayadda uu fasiro rasuulku sala allahu alayhi wasalam tafsiir kale looma baahna rasuulkuna cidda aayaddu ay sheegaysaa inay malaaigta yihiin buu tilmaamay xadiidka inoo soo socda sidaasi awgeed baa ibnu jariir raximah llahu tacaala uu tilmaamay xataa ida fuzica can quluubihim can quluubi lmalaa'ika ibnu kaiirna uu leeyahay huwa tafsir aladi laa miryata fiih in malaa'ig looga jeedo aayaddan cidda ay ka hadlaysaa waa tafsiirka aan waxa weeyaan wax shakiya aba yaraatee aanu ku jirin waxaa haddaba la isweydiin karaa malaa'igta fazacan waxaa ku riday iyo hadalka inay isweydiinayaan xadiidka ayaa inoo fasiri doona laakiin waxaa la isweydiin karaa aayaddu halkee ayay ka khusaysaa kitaabu tawxiid waxa ay ka khusaysaa malaa'igtu iyagoo ah makhluuqaadka ilaahay kuwa u waaweyn iyagoo kamid ah isla markaana ah aqrabu lmakhluuqaati ila allah makhluuqaadka kuwa ilaahay ugu dhow ayaa haddana ilaahay wa watacaala hadalkiisa u adkaysan waayeen oo markii ay maqleen ay la suuxeen markaa taasi waxa ay tusinaysaa inay yihiin makhluuqaad caajiziina oo naftooda ayay ka celin kari waayeen dhibaatadaasi uu ku keenay dhawaaqa hadalka rabbi subxaana tacaala ee ay maqleen haddii markaa iyagu waxtar iyo waxyeelo gacanta ay ku hayaanna taasi ayaa naftooda ay ka difaaci lahaayeen aayadda qur-aanka waxaa ka horeysa aayad aad iyo aad muhim u ah oo ahayd mualifku raximah allahu tacaala inuu raaciyo oo uu sheego aayaddaasi oo muujinaysa makhluuqaadku in la caabudo cibaadaadka xaggooda loo leexiyo inaanay mutaysan sababtuna waxa ay tahay wixii cibaado ay ku mutaysan lahaayeen oo dhan ayaa ka maqan ilaahay wuxuu uhi qul idcuu ladiina zacamtum min duuni illah waxaad tidhaahdaa bal keena oo u yeedha kuwan aad sheegateen ilaahay sokadi inay wax tari karaan ama cid inay waxyeelayn karaan laa yamlikuuna mithqaala daratin fi samaawaati walaa fi lard shayka u yar caso kuma laha samooyinka iyo dhulalka toona ay laysa lahu min almulki shay wamaa lahum fiihimaa min shirk qaybna kuma laha oo ilaahay subxaana watacaala lama wadaagaan wamaa lahu minhum min dhahiir ilaahay subxaana watacaalaana kuwa u kaalmeeya oo kalkaaliyaalo ah ma aha walaa walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lah shafaacana ilahay agtiisa waxba ka tali mayso cid ilaahay ufasaxa mooyaane markaa saddexda arrimo afarta arrimood ee qofku uu qof kale wax ugu qaban karo inaanay midnaba lahayn ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay oo qofku wuxuu isagu leeyahay buu cid kale wax ka siin karaa markaa samooyinka iyo dhulalkiiyo inta udhaxaysa iyaguma laha buuhi ilahay subxana watacaala shayga haddii shirkadda aad ku leedahay sheer oo aad qayb ku leedahayna waxbaad ka bixin kartaa taasina ma jirta buuhi ilaahay wamaa lahum fiihima min shirk haddii aad waxa weeyaan arrinta saddexaad weeyaane aad qofka kaaliyo u tahay musaacid aad u tahay waxaa dhici karta wixiisii inaad cid kale aad ka sooriyeyn karto oo aad wax ka siin kartid maadaama aad yad ku leedo isaga laftiisa aad caawisid taasina ma jirto ilaahay ma caawiyaan arrinta afraade aad qof wuxugu qaban kartaa waxa weeye inaad cid uga ergeyso aad cid ka wastaysid oo cid waxhaysato waxle aad tidhaahid oo bal wax soo siiya ninkani waa baahan yahay ama bal dhibaatadaasi ka dulqaada shafaacadaasina inaanay ilaahay agtiisa soconahayn baa aayaddu ay tilmaamaysaa cidda ilaahay subxaana watacaala u idmo ee uu fasaxa mooyaane marka afarta arrimood midna ma laha kuwan ilaahay sokadii aad baryaysaan sidaasi awgeed in la baryo maba istaahilaanba cinda alcuqalaa ilaahay subxaana watacaala intaa dabadeed bu uhi xata ida fuzica can quluubihim qaaluu maada qaala rabbukum qaaluu lxaqa wahuwa alcaliy lkabiir marka labada aayadood markaynu isu geyno waxay noo caddaanaysaa malaa'igta oo ah makhluuqaadka ilaahay kuwa u waaweyn kuwo kamida ilaahayna aad ugu dhow inaanay samooyinka iyo dhulalka iyagu aanay lahayn inaanay qayb lahayn oo ilaahay aanay la wadaagin in kuwa ilaahay saacidoo kaalmeeyo aanay ahayn kuwa ilaahay agtiisa ka shafeeco qaadi kara ilaahay oo ufasaxa mooyaane inaanay ahayn haddii malaaigtu sida ay yihiin maxaad umalaynaysaa cidda ka sokaysana wa hada daliil min dalaa'il الtawxiid wa burhaan min barahin ibطaal shirki wa daliil kamida ah adilada tawxiidka allahaas afartaa sifa leh ayuunbaa xaq u leh in la caabudo oo la baryo cid kastoo afartaa sifa aan lahaynina in la caabudiyo in la baryo xaq uma laha haddii la caabudo la baryana shirki bay noqonaysaa aayaddan qur-aankaa waxa aynu ka qaadanaynaa malaa'igtu waxa weeyaan inay jiraan oo ilaahay subxaana watacaala ay ka baqdaan malaa'igtu inay quluub leeyihiin inay jismi leeyihiin inay cuquul leeyihiin wa fiiha isbaatu lqawli lilahi subxaana wa tacaala waxaa ku sugan in ilaahay hadal loo sugiyo qowl قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وفي أن قول الله حق qowlka ilaahay xaq mooyaane baatil inaanu noqon ayay aayaddu caddaynaysa ilaahay baana aayado kale ku caddeeyey wallahu yaqulu lxaqa wahuwa yahdi sabiil falxaqu walxaqa aquul xaqnimada ilahay hadalkiisa lagu sifaynayaana waxa weeye kalaam ullahi ida kana khabran fahuwa sidqun waida kaana xukman fahuwa cadlun hadalka ilaahay hadduu khabar iyo war yahay waa run hadduu xukum yahayna waa cadaalad xaqnimada lagu sheegayaana waa taas wa fi hadihi alaaya isbaatu sifati alculuwi lilahi subxana wa tacaala in ilahay loo sugo sifat alculuw wa huwa alcaliyu alkabiir qala wa fi saxiixi can abi hurayraa radia allahu canh can nabiyi sal llahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi ida qada allahu ilaahay markuu xukumo almra arrinkii fi sama xagga sare uu ka xukumo oo qada halka waxaa looga jeedaa takalama bihi ilahay markuu arrin uu xukumaayo uu ku hadlo sida riwaayaadka kale ay caddeeyeen oo dee ilahay qadaagiisu qowl buu u baahan yahay ida qadaa amra fainama yaqulu lahu kun fayakun ilahay wax kasta uu xukumaayo uu ku qawlaa marka idaa qaضى almra ay takalama bاlamri fi الsama marka ilaahay subxaana watacaala xagga sare arrin uu kaga hadlo uu xukumay oo malaaigtu dee ay maqashay ilahay hadalkiisa darabat ilmalaaikatu malaaigtu waxay isku garacdaa biajnixatiha baalasheeda khudcaanan iyadoo ukhuduucsan liqawlihi ilahay hadalkiisa kaana waxaabaad moodaabaa silsilat inuu yahay silsilad calaa safaanin dhagax sallaxa lagu dhuftay macnaa maaha in laysku isku hadalka ilaahay dhawaaqa ilaahay subxaana watacaala iyo dhawaaqa silsilada laakiin waa binisbati ilayhim iyaga marka loo eego qaabkay hadalka ilaahay subxaana watacaala ay u maqleen waxa uu la mid yahay qaabkay u maqlaan silsilad lagu dhuftay dhagax sallax manaa silsiladda dhagaxa sallaxaa lagu dhuftay qofku markuu maqlo dhawaaqeedu aad buu ugu daran yahay oo inuu la suuxaaba laga yaaba sidaas oo kale ayaa hadalka ilaahay subxaana watacaala marka ay maqleenna hadalka ilaahay aada uu ugu daraaday oo adkaysan kari waayeen yanfudhum dalik waa ku fulayaa ilaahay hadalkiisu yanfudhum waxaa looga jeedaa ay yadkhuluhum macnaheedu waxa wey waa hadalkaas ilaahay baa gelaya dhagaha inta uu ka galo ayaa quluubtooda uu gaadhaya oo ina hada sawta yablugu minhum kula mablag si xeel dheer bay hadalkaa umaqlayaan weyaan macnuhu xataa idaa fuzica dabeetana marka hadalka ilaahay ay maqlaan bay suuxayaan xataa idaa fuzica ilaa laga fayday can quluubihim quluubtooda bimacnaa argagixii ku dhacay ayaa qaaluu waxay yidhaahdeen markay soo miraabeen maada qaala rabukum rabbigiin muxuu yihi malaku jibriil bay sidaa ku leeyihin qaaluu xaqa malaku jibriille wuxuu yihi ilaahay xaq buu yihi wa huwa ilaahay alcaliy lkabiir waa allaha sareeya ee weyn fayasmacuhaa waxaa maqlaya hadalkaa malaaigta mustariqu samc kuwa hadalka dhegaysta waxa ay maqleen soo xada wamustariqu samci kuwa hadalka soo xadaana haakada sidaasi ayaa bacduhu barhkii fawqa bacdin barhka kale uu dul saaray wasafahu sufyaan sufyaan baa sifeeyey bikafi gacantiisa ayaa uu ku sifeeyo sidaasi ayuu yihi faxarafahaa gacantiisa ayaa sidaasi uu leexiyey wabadada bayna asaabici farihiisana waa kala kaxeeyey shayaadiintu laga bilaabo dhulka ilaa samada ayay sidaa isu dul saarsaarayiin saa farahu ay u sarreeyaan fayasmacu waxa uu maqlayaa shaydaankii u sarreeyey alkalimata wuu maqlayaa kelmadda malaa'igtu ay isu sheegeen oo tusaalahaan wuxuu maqlayaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu ihi meel heblaayo dagaal baa ka dhacay ama meel heblaayo roob ha loo sii daayo ama meel heblaayo abaar bay noqonaysaa fa yulqiha dabeetana kelmaddaa wuxuu kusoo tuurayaa ilaa man taxtahu shaydaanka kale ka hooseeya ayuu ka u sarreeya kusoo tuuraya uma yulqiha dabeetana wuxuu kusoo tuuraya alaakharu ka kalena ilaa man taxtahu ka kasii hooseeya xataa yulqiha ilaa ka u hooseeya uu kusoo tuuro oo uu soo gaadhsiiye calaa lisaani saaxir saaxirka carab waa shihaab waa qiطcatun naariya tanطaliq min annajm waa gobol markaa naara oo xidigta ka soo gooday xidigaha mid ka mida qabla an yulqiyaha intaanu tuurin ka hor oo isagiyo kelmadiiba dee markaa isla gubtaan oo isaga iyo sixirooliyo faaliy u shaqaynayba halkaa ay ku khasaaraan kahu inta aan shihaabku aanu soo gaadhin oo uu ka gaadhsiiyo fayakdibu waa been abuuranayaa macaha kelmadda alla jirkeeda ata kidba boqol beenood ama ka badanba ila kelmadaasi su-aalaha la weydiinayo ee saaxirka ama faaliyaha dhammaantoodba jawaab uma noqon karto oo waxaa kala yar warka samada ay ka soo helayaan iyo su-aalaha la weydiinayo saas awgeed waxa ay ku khasban yihiin warkaa xaqee samada looga soo xaday beeno kaloo fara badan inay ku khaldaan dadkuna kelmaddaa xaqee maalin uu sheegay ayuunbay deliishanayaan war garab salaax buu leeyahay wadaaddaa la socda waxbaa loo sheegaa waa kii maalin heblaaye sidaana yidhi sidaa u dhacday waxba aana iska bedelin fa yuqaalu waxaa la odhanayaa dadkiibaa odhanaye alaysa miyaanu ahayn qad qaala lana kii nagu yidhi yawma kada wa kada maalintii sidaa iyo sidaa kada wakada kada sidaa iyo sidaasaa dhacaysa oo sidaa dabeetana sidii miyaanay dhicin fa yusadaqu waa la rumaysanayaa buuhi bitilka alkelima kelmaddaas sababteeda allatii kelmaddaas sumicat min asamaa samada laga soo maqlay shayaadiintu samada ay ka soo maqleen xadiidkani markaa aayadda ayuu fasirayaa oo cidda quluubtoodu ay argagaxday ee argagaxaasi la suuxday inay malaa'igta yihiin ayaa xadiidkani uu fasiraya wa fii hada alxadiidi ihbaatu sifati alqada lilahi subxaana wa tacaala qadaagana halka waxaa looga jeeda alxukm xukumkana xukumkii sharciga ahaa baa looga jeeda wakadalika waxa weeyaan qadaaga kawniga laftiisuna waa soo gudagelaya waxyaabaha ilaahay uu xukumayo qadaa sharci iyo qadaa kawniya labadaba waa leeyihi waxaa kaloo laga qaadanaya ilahay culuwgiisa iyo sarayntiisa oo fi samaai fi lculuwi weeyaan macnihii inuu ilahay khalqigiisa uu ka sareeyo wa fiihi ihbaatu wujuudi lmalaaika malaaigtu inay jiraan oo ajsaam ay leeyihiin jidh oo ajnixa iyo baalal ay leeyihiin wa fiihi khawfu lmalaaikati min rabbihim subxaana wa tacaala malaaigtu siday ilaahay uga baqdaan baa laga qaadanaya yakhaafuuna rabbahum min fawqihim wa fiihi quwatu washiddatu sawti illahi subxaana wa tacaala xaysu lam tataxamalhu lmalaaika ilaahay sawtkiisa quwadiisa iyo awooddiisa laga qaadanaya malaaigtiiba xataa u sabri kari weyday wakadalika waxaa laga qaadanayaa hada alxadiid shayaadiinta nimanka la dhaahdo iyo e, saxarada kuwa wax sixra iyo kuwa faaliyayaasha iyo kuwa xidigayaasha tacaawunka iyo iskaashiga ka dhexeeya oo shayaadiintu ilaa samada waxay isu fuulfuuleen sidii ninkaa war lagu rumaysta ay ugu keeni lahaayeen makhaatirtaa iyo halistaa waxay ugu bedheedhayaan iyo sawaariikhda rabbaanigaa ee samada lagaga soo ridaayo sidii ninkaasi ay war ugu keeni lahaayeen ninkaana bilaash ugu shaqayn maayaan waxaa shakilaana isaguna inuu u sameeyey wax weyn oo ay ku raali noqdaan oo dee gaalnimo wax yarna ka yarna kaga raalli noqon maayaan labudda an yakfur inuu shirki sameeyo iyo waxyaaba uu ku ridoobo oo gaalnimoah waana kuwa yawma alqiyaama odhanaya istamtaca bacduna bibacdin waanu isku ladnayn bay odhanayaan waa insigii iyo jinkii iskaashan jiray oo barhkeeyo barhka kale manfaca iyo waxtar ayaa uu ku qabay waxaa laga qaaday sabru ahli bail calaa bailihim ahlubailku bailkood say ugu sabraan oo bal dadkaa ilaa samada isfuulfuulay bale makhluuqaadkaa ilaa samada iskorkoray ee mid waliba ka kale uu sallaan ka dhigtay iyo rako maca dalika shihaabkiiyo waran ciraadkiina uu ka horeeyo waxaasoo dhan waxay ugu sabrayaan sidii baadilkoodu u meel mari lahaa oo bani aadamka ay u lumin lahaayeen waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidkan cadamat llahi subxaana watacaala wahuwa alcaliyu alkabiir waxaa laga qaadanaya sidaas oo kale ilaahay subxaana watacaala xaq mooyaane wax kale inaanu kasoo fulin waxaa laga qaadanayaa ilaahay subxaana watacaala inuu jinka iyo shayaadiinta u suurtogeliyo inay gaadhaan samada waxaana ilaahay subxaana watacaala taa ugu suurtogelinaya gelinaya fitnatan linnaas waibtilaan licibaadi dadka ayaa la imtixaanaya oo la kala saaraya bal kuwa sixiroolayaasha iyo faaliyayaasha iyo xidigiyaha iyo islaamta fuuxinaysa rumaystiya kuwa kale ayaa la kala saaraya ashyaada qaarkoodna ilaahay wuxuu u qadaraa waa qadaraa iyadoo dadka qaarkood inay lumaan sabab u ah dadka qaarkoodna inay hanuunaan imtixaanan waibtilaan jinka farabadnidooda ayaa laga qaadanaya oo dhulka laga bilaabo ilaa samada kuwa iskorkoray inteebay leegin talow aad bay u fara badan yihin soo ma wakadalika waxaa laga qaadanaya faaliyayaashu inay yihiin iyo sixiroolayaashu dadka kuwa u been badan oo xabad runa baa loo keenay markaasay boqol beenood miata kidba weliba waxaa looga jeeda waa min baab almubaalaga waxaa laga yaaba boqol beenoodna inay ka badan yihiin inta uu ku daray waxaa kaloo laga qaadanayaa gaflatu man jahila alcaqiida asaxiixa khafladda uu ku sugaya caqiidada saxdaa qofka jaahilka ah waxaasoo beeni waa baraarujin weyday dadka sixerooli uu sheegayo eefaaliyu u sheegayo fooxisada ay u kelmadii maalin uu sheegay ee runta ayda shayaadiintu ay u keeneen ama qadarka waafaqday un intuu iska tuuray ramyatun min hayri ram iyadoo ahayd tii unbay dadku ku dhegayeen warsoo kii maalin heblaayasana yidhi ayuun bay odhanayaan وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم إذا أrاad الlahu taعالى ilahay markuu doono an yuuxiya بالأمri arin inuu uwaxyoodo malaa'igta تaklama بالwaحyi waxyiga ayuu ku hadlaa أkhadat الsamaawaati samooyin samooyinka markaa waxaa qabta minhu waxyigaasi daraadi rajfaة gariir aw qaala racdaة shadيida rajf iyo racda waa isla khawfan min allahi caza wajala iyadoo samooyinkaasi ilaahay ay ka baqanayaan faida samica dalika marka ay dhawaaqa ilaahay maqlaan ahlu samaawaat malaa'igta samooyinka joogtaa saciquu way suuxaano wakharuu waa dhacaan lilahi ilahay bay u dhacaan sujadan iyagoo sujuudsan fayakunu wuxuu aadaa awala man awalu man ka u horeeya ee yarfacu ra'sahu madaxiisa kor usoo qaadaya jibriil buu ahaada fa yukalimuhu llahu ilaahay baa la hadla min waxyihi ay biwaxyihi buu kula hadlaa bima araad ama bima araada buu kula hadlaayo min waxyihi kamida uma yamuru jibriil jibriil wuxuu soo maraa cala almalaaika malaaigtii samooyinka joogtay kulamaa mara bisamaain markastoo samo uu soo maro sa'alahu malaaikatuha malaaigta samadaa degan baa weydiiso waxay yidhaahdaan maada qaala rabbuna ya jibriil rabbigeen muxuu yihi jibriilow fayaqulu wuxuu yidha qaala alxaqa ay alqawl alxaqa qawl xaqa buu yihi ilaahay wahuwa alcaliy lkabiir fayaquuluuna waxay dhahan kulluhum dhammaantood mila ma qaala jibriil dhammaantood bay waxay dhahan qaala alxaq fayantahi jibriilu bilwaxyi jibriil wuxuu waxyigii uu u keenaa oo ama uu kula soo dhammaadaa ilaa xaytu amarahu allahu caza wajal halkii ilaahay uu amray inuu geeyo marka xadiidkan xadiid nawaas ibnu samcaan waa daciif ibn abi caasim baa wariyey fi sunna وkذلika waxa weyaan iبن abي xاtim في تfsirhi الطbrي وبن kخuزayma في التwxيd والbyhaqي في الأsmاء والصفاaت laba cilo ayaanu sanadkiisu leeyahy نucaym iبن حamad sheeka la idhaahdo oo say xifdi xifdigiisu aan wanaagsanayn baa sanadkiisa ku jira wakadalika alwalid ibnu muslim ninka la idhaahda awsaaci wax ka wariya oo mudalisa ayaa xadiidka sanadkiisa ku jira waqad cancanahu marka xadiidku waa daciif laakiin macaanida uu tusiyey badankeeda waxaa u markhaati furaaya xadiidka waxa weeyaan hore ee saxiixa ah qaala fiihi masaail baabka masaa'il baa ku jirta alula masalada kood waa tafsiir laaya aayaddii tafsiirkeeda xataa idaa fuzica can quluubihim ciddaasina inay malaa'igta tahay baynu tilmaanay bas ana asalukum su-aal aayaddani sidee bay daliil ugu tahay calaa butlaani shirki yaa ka jawaabaya su-aasha xata ida fuzica can quluubihim qaluu maada qaala rabukum ila in la iska maaha aayadda oo la macneeye un laabudda waa inaynu garanno kitaabu tawxiid halka ay ka khusayso iyo siday daliil ugu tahay baadilnimada shirkiga iyo xaqnimada tawxiidka man yujiib cala hada suaal haya yaxya malaaigtii oo ah makhluuqaad waaweyn oo ilaahay u dhow ayaa naftooda aanu haynin waxtar iyo waxyeelo iyo inay dhibaatada ay ka celiyaan iyo inay wanaag usoo jiidaan oo hadalka ilaahay u adkaysan waayey oo daraaddii la suuxay oo taasina waxay tusinaysaa makhluuqaad inay yihiin caajiziin oo waxtar iyo waxyeelo o dhan iyagoo aan gacanta ku haysan marka taasi maxay daliil u tahay altacalluq bilmakhluuq alcaajiz oo shirkiga xaqiiqadiisu ay tahay inuu yahay bail lana rabo atacalluq bilkhaaliq alqawiy alkamil in lagu tacalluqo allaha khaaliqa ee awoodda leh ee qaadirka ee dhamayska tiran ma fahamteen aayaddu halkay baab ka khusayso ya yaan fahmin man iladii ma fahim ayib insha allah alula tafsir laaya athaniyatu ma fiha waxa aayadda kusugan oo alxujatu ma fiha waxa aayadda kusuganoo min alxujati xujadii iyo daliilkii loo daliishanaya calaa ibtaali shirki shirkiga burintiisa waa si imika aynu sheegayna baa loogu daliishanaya khusuusan gaar ahaan man tacallaqa qofka ku tacalluqa cala saalixiin dadka saalixiinta qofka ku tacalluqa wahiya alaayatu waa aayadii alatii taasoo qiila la yidhi inahaa taqtau waxay jaraysaa curuuqa shajarati shirki shirkiga geedkiisa xididada usiibaysa oo min alqalbi qalbiga ay ka siibaysa oo aayadda hore marka laisla soo wada akriyo ilahay subxana watacala le qul idcu ladiina zacamtum min duni illah ilaa aakhiriha afartaa sifo mar haddaanay lahayn in la baryo iyo in la caabudaa inay baatil tahay ba aayaddaasi caddaynaysa mar haddaanu afartaa sifo lahayn in wax la weydiista ma istaahilo wey ahaalida tafsiru qawlihi uli ilaahay qaalu lxaqa huwa alcaliy lkabiir waqad sabaqa tafsiruhaa qawlka ilaahay xaqnimadiisu sida ay tahay iyo culuwiga ilahiy cadamadiisa araabicatu sababu su'aalihim su-aashooda sababteeda can dalik arrintaasi ay weydiiyeen maxay tahay sababta keentay inay su-aashaas ay malaku jibriil weydiiyaan sababtu waxay tahay waa baqanaya waxa islaam bilo ilaahay subxana watacala uu xukumeyba in laydin cadaabo ama laydin halaago khawfu lmalaaika min rabbihim ayaa taasi ay tusinaysa alkhamisatu ana jibriila jibriil yujiibhum waa u jawaabaya bacda dalika intaa kadib biqowlihi buu ugu jawaabaya qaala kada wakada sidaa iyo sidaa ayuu ilahay yidhi asaadisatu dikru ana awala man sheegista la sheegay inka u horeeya yarfacu ra'sa madaxiisa kor usoo qaadaya jibriil uu yahay wa fii hada fadiilatu esh jibriil fadli malaaigta kale uu dheeryahay bay taasi daliiluta asaabicatu anahu yaqulu wuxuu ku odhanaya liahli samaawaat kulihim ayuu sidaa ku odhanaya jibriil kuwa samooyinka jooga o dhan lianahum yas'aluuna waayo dhammaantoodba su-aashaasay weydiinaya taasina waxay tusinaysaa yacanaa malaku jibriil inay u qirsan yihiin fadli uu iyaga dheer yahay saa awgeed ba dhammaantoodba su-aasha malaku jibriil ay ku wajaheen athaaminatu ana alghashya miyir doorsoonku yacumu wuu maashaynaya ahla samaawaati kullihi cidda samooyinka ku nool oo dhan oo malaa'iga ataasicatu irtijaafu samaawaat samooyinku gariirka ay u gariireen likalaam illah marka xadiidkaa nawaas ka soo saaray laakin dee adilo kaloo fara badan oo macnaha ayna tusinaysa ayaa jirta in xataa jamaadaadku ilaahay subxaana watacaala ay ka baqdaan oo ilaahay ay u tasbiixsadaan oo khawfan min allah baqa ilaahay ay ka baqanayaan awgeed ay u gariiraan marka waa in wax lagu qaato haddii la arko fulkaano meel ka kacay ama waxa weeyaan eh, dhulgariir waxaa meeshaasi ay la geriirtay khawfan min allahi subxana wa tacala lakin dad kuma dareensana asbaab kalun ba hady hady jaraale waxa weeyaan ay sheeg sheegayaan alcaashiratu ana jibriila jibriil huwa isagoo aladi kuwa yantahi bilwaxyi waxyiga soo gaadhsiiya ilaa xayu amarahu llah halkii ilahay u amray inuu geeyo oo amiin buu waxyiga ku yahay nazla bihi ruuxu lamiin meel kale lama maro lamana kala haro taasina waxay radin ku tahay laba qolo alyahuud iyo alraafida ashiica labada qoloba khiyaanay u nisbeeyeen malaku jibriil oo yahuud waxay idhaahdeen reer banu israa'iil bay ambiyadu kamid ahaan jireene jibriil baa la qarda jeexay oo carab u geeyey waxyigii alraafida shiicana waxay yidhaahdeen aslan ba cali baa loogu soo dhiibay waxyiga oo ilaahay cali buu doonay inu rasuul uu ka dhigo dabeetana jibriil baa markaa khiyaamo sameeyo maxamed u geeyey mi muslim noqon kara qofka sidaa le waayo ilaahay xaggee buu ku maqnaa saddex iyo labaatan sanadood markuu jibriil waxyiga la khaldamayo walahi uu kula sii socday nebi maxamed iyadoo cali loogu soo dhiibay ilaahay miyuu ka qaban kari waayo ilahay miyaanu ogeyn miyaanu awoodu lahayn inuu ka joojiyo hada yadulu calaa sakhaafati cuquulihim iska dhaaf diintooda caqligooda siduu u liito ayaa taasi ay tusinaysa alxaadiyaة cashara dikru istiraaq ashayaaiin shayaaiintu siday warka samada uga soo xadaan oo shayaadiintan markaa insiga dhulka joogta ay warka usoo gaarsiiyaan athaaniyatu cashara sifatu rukuubi bacdihim barhkood siduu u fuushan yahay bacdan barhka kale si ay isu dul korkoraan si ay samada u gaadhaan athaalithatu cashara irsaalu shuhub diritaanka lagu soo diro diro waran cereedyada marka insha allahu tacaala baabu tanji markaynu marayna ayaa masaladaasi aynu si gaara uga hadli doona masalada ku saabsan shayaadiinta iyo kuhaanta iyo sida waxyaabaha keybka samada ay uga soo xadaan ay ugu keenaan araabicatu cashara anahu taaratan mararka qaarkood yudriku waxaa soo gaadha ashihaabu waranciraadka qabla an yulqiya intaanu kelmada isdhaafin wa taaratan marna yulqiha uu ku tuuraa fii uduni waliyi ka saaxiibka ay yihiin dhegtiisu ku tuuraayo min alinsi insiga ka mida qabla an yudrikahu intaana waanan cibaadku soo gaadhin labaduba waa dhacdaa alkhaamisatu cashara kownulkaahini faalihu ahaanshaha uu yahay yasduqu mid sheega bacda alaxyaan mararka qaarkood oo haddaad aragto faaliye wixii uu sheegay sidii u dhacay waa laba midkoodun inuu qeybka ogaa daliilumaahe ama hadalunbuu iska yidhi oo qadarkiibay waafaqday wuxuu iska yidhuun hebel maantuu imanaya uu iska yidhuun waxba kama ogeyn dabeetana qadarkii ilahay hadalkiisaasunbaa iswaafaqay amaba se hadalkaa runtee uu sheegay waa kii samada looga soo xaday marka haddaad aragto faaliye wax sheego wuxuu sidii uu u dhacay maaha macnaheedu inuu qeybkiiyo waxa maqan ogyahay waa labadaa midkoodun wey asaadisatu cashara kawnuha anshaha u yahay yakdibu mid been abuurto macahaa kelmaddaa runtae loo sheegay maceeda la jirkeeda miata kidba boqol beenood marka boqolkana waxaa looga jeedaa calaa sabiili lmubaalaga sida saxiixa waxaa laga yaabaa boqolada inay ka yar mararka qaarkood boqol in ka yar oo beenaa inuu ku daro mararka qaarkoodna boqol in ka badan luqadeennana waa ku jirta sida luqada carabiga waa igu jirto boqol jeer baan kula soo hadlay od ohanaysa adoo saddex jeer la hadlay ama boqol jeer baan kusoo doono aan ku waay waa mubaalaga farabadin ayun baa looga jeeda asaabicatu cashara anahu lam yusadaq lama rumaysan kadibuhu beentiisa faraha badane uu sheegayo ilaa bitilka alkelima kelmadaas sababteeda mooyaane allatii taasu sumicat min asamaa xagga samada shayaadiintu ay kasoo maqleen oo ay soo xadeen kelmadaasaa sabab u noqotay beenihiisa kaloo dhan in la rumaysto athaaminatu cashara qabuulu nufuus nafuus se u aqbalaan lilbaili bailka kayfa yatacalaquun bal u fiirso siday isaga laalaadinayaan biwaaxida war qura oo runa oo samada looga soo xaday walaa yactabiruuna bimiya boqol beenoodna aanay waxba uga soo qaadahay waa xaalka dadka waxa weeyaan faaliyaasha rumaysa boqolaal waxbay weydiinayaanoo sidii uu u sheegay si aan ahayn bay arrinta u dhacaysa maalin bay wax weydiinayaanoo sidii uu ku yidhi ba arrinta u dhacaysa tii un bay ka laalaadaan waa kii maalin heblaayo sidaa nagu yidhi ee sidaa ay u dhacday waxaan oo dhanna beenan waxba ka soo qaadi maaya marka naftu baailka waxaa la dhaha waa la qurux badan ya waa la macaany saasi awgeed baa baailkaasi naftu ay ku tacalluqday oo ay aqbashay iyadoo baadilnimadiisu ay iska muuqato ataasicatu cashara kawnuu mahashaha ay yihiin yatalaqaa bacduhum barhkood mid ka qaata min bacdin barhka kale tilka alkelima kelmadda iyada waa dadkii baa laga hadlaya oo dadkii baa isu sheeg sheegaya faaliyahu ila idaacadna ma soo fadhiisto oo idaacad iskama xayaysiiyo inta badan jaraaidna iskuma qore sidee lagu ogaadaa ninka faaliye ee cooshada yare kilinka shanaad ku taalla ku jira kayfa carafahu naas dadku see u barteen waa maalin buu wax sheegay deetana sidii bay u dhacday tii bay dadku isu sheeg sheegayaan midba mid u sheegaya ayaa sheekh cajiiba oo wax allaalo wuxuu sheega la arko oo sidii uu yidhi ay u dhacdo ayaa meel halkana jooga kaasina mid kale usuu sheegaya kaasina mid kale kaasina mid kale iyagaba idaacadu noqonaya jaraaid warkiisii faafiya wayaxfaduuna way xifdiyaano dusha ayay ka qabanayaan wayastadiluuna biha way deliishanayaan oo marka la waxba garan maayo ee odhanaya saanu u garan ahayn soo ki yihi sanadkan waa abaar qamaaciir oo rooba diimay rooba u dii waayo hadda beeno kalo badan oo in badan oo kale oo wararku u sheegay been ay noqotay ku cibro qaadan maayaan beentiisa faafin maayaane xabaddaa runtaa ayuunbaa la faafinaya waayo shaydaanka ayaa ayaa shaqadan iyo mashruucan qayb ka qayb qaadanaya si uu ninkan arrinkiisa u hirgeliyo dadka waxa weeyaan uu ugu lumiyo wuxuu ii sheegay waxa weeyaan axad kibaar sin min acmaamina nin waxa weeyaan munajim aha annagoo la fadhina bu yihi kana yani min min jumla alcashiira ayuu faaliyo markaasa wuxuu yihi sanadkan waxaa dhacaysa abaaran weligeedina soo marin wuxu uhi annagoo halkii fadhino weli aanaan ka kicin halkiiba <laughs> ayuu roobna qabsaday bu ihi oo daadbana qaadi gaadhay haddana kamay hadhin ninkii may odhan war sood soodii lahaa roob dii maaye soo nigan meeshii baa inoon ka kicisoo ka roobku ina qabsaday nufu nufuusta baadilka ayaa la jeclaysiiye aqbalitaankiisa alcishruun ibaatu ifaat baa laga qaadanaya ifaatka in ilahay loo sugo khilaafa lilashcariyai lmucaila iyadoo la khilaafaya ashcariyada ilahay ifaatka udiida oo dee ifaat badan oo ilahay ifaatkiisa kamida ayaa ku sugan baabka ifat lqawl baa kusugan o ifat liraada kusugan o ifatu waxaa kusugan alcadama alkabiir ifat lculuwi ayaa kusugan wahaakada kalaamka ilahay bisawtin waxarfin inuu yahay baa kusugan khilaafa lilashcariya alxaadiya walcishruuna tasriixu caddaynta la caddeeyey biana tilka arajfa biana tilka arajfa gariirka isaga iyo walgasha miyir doorsoonka gariirkaa samooyinka ku dhacaya iyo miyir doorsoonka malaa'igta ku dhacaya khawfan inuu u dhacay baqa awgeed min allahi caza wajal samadu ilaahay ay ka baqatay malaa'igtuna ilahay ay ka baqdeen ahaniyatu walcishruun anahum yakiruuna lilah ilahay bay u dhacayaan ay tacdiima lilah weyneyn ilahay weyneynayaan iyo khawfan min allah sujadan xaalayiin kuwa sujuudsan baabun ashafaacatu shafaacada baabkii ka hadlaayay kana weeye baabu shafaacati shafaacada waxaa la dhaha luqa ahaan waxay ahlucilmigu ay ku tilmaamaan inay tahay waa jaclu lwitri aw jaclu shay inayn shaygii midka qura ah in laba laga dhigo la labeeyo waa lamaanayn wa jaclu shafci jaclu lwitri shafcan tiradii kala dhinnayd in la buuragareeyo oo waxa inagu aynu unaqaano xisaabta kinsi iyo dhaban marka kinsigu waa witrigii dhabankuna waa maxay shafcigu wey ama isilaaxahaan shafaacada waxaa looga jeeda atawasutu lilgayr bijalbi manfacati aw dafci madara atawasutu lilgayr cid in wasta loo noqdo ergo bijalbi manfaca si wanaag ka maqnaa ciddaa loogu keeno aw dafci madaratin ama dhibaato si looga difaaco oo dhib waxa weeyaan looga celiyo shafaacaduna waxay shafaaco adduunyada ka dhacda waa tan dadka bani aadamkii dee ay isu ergeenayaan war hebel baan arrintaa uga baahanahaye adigaa agtiisa weji kule igala hadal waa shafaaco waa ergowye waxaanay uqaybsataa shafaaca xasan iyo shafaaca sayi mid xun iyo mid wanaagsan sida qur-aankuba uu tilmaamay waxaana xumeeye ama wanaajiye mawduuceeda waxaa laga ergeynaya qofka looga wastaynaya wuxuu yahay ayay ku xidhanta ma wax xun ba mise wax wanaagsan hadduu ninku warshad khamri uu leeyahay oo nin uu yidhaahdo war hebelow war ninka hebel warshadiisa aan ka shaqeeye niyo iga wasteeyo igala hadal haadii takun shafaaca s sayi shafaaco xun bay noqonaysa haddii waxa weeyaan tusaale ahaan ninku uu haysto madarasa ischool culumu sharciya lagu barto ama culum kaloo naaficaba oo buuxsamay oo xidhmay oo uu yihi war ninka maamulahan iyo idinkaa isyaqaano agtiisa ad weji ku leedahay igala hadalniyo ha igu daro ha igu cidhiidhiye hay takun shafaaca ish xasana shafaacada markaa aakhirana shafaacada addunyada waa ka duwanta waxyaaba badan bay ku kala duwan yihin shafaacadan addunyada looma shardiyo arida ciddan shafaacada aqbalaysaa ciddan shafeecaysa inay raalli ka tahay looma shardiyo bal nin aad uu ugu cadhaysayay baa laga yaabaa inuu shafaacadiisa iyo wastadiisa aqbalo masaalix kaleo kaga xidhan awgeed ama baqa uu ka baqanayo laakin shafaacada akhiriyadu taa waa ka duwanta sida aynu arki doono shafaacada aakhirana uma qaybsanto xasana iyo iyo sayi-a mid xun iyo mid wanaagsan mid wada wanaagsan wey marka baabkan mualifku muxuu ukeenay waxaynu odhan karnaa laba sababood buu ugu keenay shafaacada fi kitaab tawxiid sababta koowaad waxay tahay leannahu kuwa shirkiga sameeya kuwii hore iyo kuwa maanta joogaba ee makhluuqaadka barya ama u dawaafa ama uxuqala ama u nadra marka shirkigaa lagala hadlo xujajkooda u waaweyn waxaa kamida inay yidhaahdaan waxaan waxyaabahan ugu samaynaynaa si ay ilaahay agtiisa nooga shafeeco qaadaan marka waxa uu bayaaminayaa sheekhu shafaacada qoladaasi ay raadinayaane shirkiga iyo gaalnimada ku kalifta inay tahay shafaaca baatila oo qur-aanku uu diiday waxaa kaloo baabka u keenay si uu caddeeyo shafaacada cidda bixisaa inuu yahay allah subxaana watacaala oo cid iska shafeeco qaadi karto kuu shafeeco qaadi kartaa ma jirto fi laakhira iyadoo ilaahay subxaana watacaala in laguu shafeeco qaado aanu fasixin oo aanu ogolaan oo cidda kuu shafeeco qaadaysa aanu ka raali noqon labadaas sababad awgeed ayaa baabka uu keenay fi kitaab waxa weeyaan atawxiid oo macruufa mushrikiintii hore marka la yidhaahdo maxaad allah subxaana watacaala sokadi makhluuqan aada u baryaysaan ama aada ugu dawaafaysaan waxaa jawaabtoodu waxa weeyaan ay ahayd haulaai shufacaauna cinda allah kuwa maanta joogana waa sidaas oo kale war sheekhani si caruur carruur u weydiisanaysaan ma isagaa caruur bixin kara ninkan beri hore dhintay isagoo nool ba bixin karin waxay ku odhanayaan waanu ognahay inuu ilaahay nooga shafeeco qaadaanu doonaynaa labada cibaarana waa isku mid waqawli illaahi caza wajala buu baab ilaah uhi waandir ugu dig bihi qur'aankan waindaarka waxaa la aliclaam almutadamin litakhwiif waa ogeysiiska cabsigelinta wata ama baqagelinta ayaa inzaar la yidhaahdaa aladiina kuwii ugu dig yakaafuuna ka baqanaya an yuxsharu in loo soo ururiyo ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa laysa lahum iyadoo aanay usugnaan iyaga min duunihi ilaahay sokadi waliyun mid u gargaara ay nasiir walaa shaiicun iyo mid u shafeeco qaadatoona marka ayaddani waxay tilmaamaysaa inay jirto shafaaco qur-aanku uu diiday shafaacada qur-aanku uu diidayna waa ashafaaca alati yaddaciiha almushrikuun alkhuraafiyuun walquburiyuun min qabli an yaatiya yawmun laa baycun fiihi walaa shafaaca fama tanfachum shafaacatu shaaficiin shafaacada markaa qur-aanku uu diiday waa tii ay sheeganayeen mushrikiintu ilaa iminkana ay sheegtaan waayd intay makhluuq cibaadaadka ilaahay u leexiyaan inay yidhaahdaan sababta aanu ugu leexinay waxay tahay ilahay inuu nooga shafaaco qaadaanu doonin taa wayaantuu qur-aanku diiday ee uu leeyahay sidaa shafaaco ku heli maysaan bal shafaacada waad kuwaaysaan shafaacada tawxiid baa lagu helaa idinkuna waxaanad samaynaysaan tawxiid maaha waa shirki shafaacada marka ilaahay cid aanan haddii laga raadiyo inay shirki tahay bay aayaddu marka ay caddaynayso aayad kaloo ku cadna waabay jirtaaba ilaahay wuxuu yihi wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquluuna haulaai shufacaa'una cinda allah waxay ilaahay sokadii baryayaan midaan waxba yeeli karin waxbana aan u tari karin waxaanay odhanayaan marka la dha war maxaad u baryaysaan ilahay baa agtiisa inooga shafaaco qaadayaan bay odhanayaan bal ilaahay wuxuu ugu jawaabay ufiirsa kuwii sidaa yihi qul tuنabiuna اllaha bma la yaclamu fi الsamaawaati wala fi اlأrض subxaanahu watacaalى cama yushrikuun shaahidka aayadda ku jira waa subxaanah watacaalى cama yushrikuun ilahay waa ka sareeya e waa ka nasahaye shirkigay samaynayaan shirkiga ay sameeyeen aayadda awalkeeda lagu soo sheegayna waa maxay de waa طalbu shafaacati min غayr الlah inay shafaacadii ay ka dooneen cid aan ilahay subxaana watacaala aan ahayn marka ka makhluuq shafaaco weydiista makhluuqaasi ama ha dhinto ama ha noolaade shafaacatlaakhira ka makhluuq weydiista oo imika yidhaahda rasuulka ilaahay ii shafeeco qaad shirki buu ku dhacay waayo rasuulku shafaacada ma laha shafaacada ayaa iska leh allah subxaanahu watacaala ayaa shafaacada iska leh waxaana caddaynaya qowluhu ilaahay uhi qul waxaad tidhaahdaa lilaahi ilaahay oo qura ayay usugnaatay ashafaacatu shafaacadii jamiican dhammaanteed iyadoon la kala reebreebin shafaacatu laakhira oo cid ku shafaaco qaadi karta ama shafaaco hayso shafaaco bixisaa ma jirto oo aan allah subxaana watacaala aan ahayn kuwa shafeeco qaadayaana waxay shafeeco qaadayaan ilaahay markuu ufasaxo oo iyagu iska shafeeco qaadi maayaan ciddii ilaahay uu ufasaxay inay ushafeeco qaadaan ayuun baanay ushafeeco qaadayaan cid walba ushafeeco qaadi maayaan marka aayaddu waxay faa'iideyneysaa yani ana shafaacata khaasat billahi subxana wa tacala shafaacadu ilahay inay u gaar tahay oo jaarkiiyo majruurka horaysiinta lasoo horeysiiyey oo mubtadiina dib loo dhigay ila wuxuu ashafaacatu lilahi jamiicani waxay faa'ideynaysaa xasrin oo macnuu wuxuu noqon laha qul waxaa tiraa lilaahi ilaahay oo qura oo aanay cidila wadaagin ayaa ashafaacatu ah shafaacadii usugnaatay jamiican dhammaanteed iyadoon la kala reebreebin marka maadaama shafaacada ilaahay uu la gaar yahay in cid kale laga baadi doono laga raadiyaa shirki iyo gaalnima ayay noqonaysaa cidda sidaa samaysee makhluuq intay caabuddo tidhaahdo shafaacan ka doonayaana inaanay shafaacadu anfac ahayn yawma alqiyaama oo shafaacadu doonaya aanu helahayn bu ilahay qur-aan ku sheegay fama tanfachum shafaacatu shaaficiin waa mushrikiintii yawmaidin la tanfacu shafaacatu ila man adina lahu araxman waradia lahu qawla wa qawlu ilaahay subxaana watacala uhi man waa kuma daakaas alladii kaasoo yashfacu ka shafeeco qaadaya cindahu ilahay agtiisa ilaa biidni ilahay oo ogolaada mooyaane marka aayadda hore waxay faa'iideyneysaa marka la yihi qul lilahi shafaacatu jamiic shafaacadu inay mutacadido tahay shafaacadu noocyo badan bay leedahay shafaacada ahlulmawqifka o dhan loo shafeeco qaadaya shafaaca alcudma nebi maxamed oo qura ilaahay subxana watacala uu fasaxaayo iyo shafaacada loo shafeeco qaadaya ahluljana si albaabka jannada loogu furo iyo shafaacada dad naarta galay loo shafeeco qaadiya si ay uga soo baxaan iyo shafaacada kuwa jannada galay loo shafeeco qaadiya si darajo sare oo darajaadka jannada ka mida loo gaadhsiiyo iyo shafaacada abu taalib uu shafeeco qaadaya rasuulku si cadaabka looga khafiifiyo marka jamiican taasi maxay inoo faa'ideynaysaa tacadud ashafaaca shafaacadu noocyo badan inay leedahay aayadana waxay inoo faa'ideynaysaa shafaacada aayadda hore waxay tusisay inuu ilaahay uu leeyaho quri ilaah quri uu bixiyo aayadana waxay faaideynaysaa cid shafeec qaadi kartaa inaanay jirin laa malakun muqarab walaa nabiyun mursal walaa saalix walaa shahiid walaa ayruh cid shafeec qaadi kartaa ma jirto ilaah u fasaxa mooyaane man da ladi yashfacu cindahu ilaa biidni xadiidkana waynu ku arki doonaa xataa nebi maxamed shafeece qaadi maayo ilaa carshiga hoostiisa uu yimaado halkaa uu ku sujuudo ilahay waa ammaano oo ilaahay u idhaahdo toos oo shafeece qaad ma shafeece qaadayo oo loo xadeeyo ciddii u shafeece qaadi lahaa marka shuruudda shafaacada qur-aanku uu sugay waxaa kamid a ah, alidnu min allah inuu ilaahay fasaxo shafaaco markaa ilaahay aanu fasixinina dhici mayso wa qawluu ilahay uhi wakam fara badana min malakin inta malak fi samaawaati samooyinka joogta oo laa tugni waxba aanay tarahayn haaa laa tugni aanay tarahayn shafaacatum shafaacadu shaen waxba aanay tarahayn hadday shafeaco qaadaanba shafeacadu aanay waxba tarahayn ilaa min bacdi an ya'dana allah ilaahay markuu idmo dabadeed mooyaane liman ciddii uu idmo u ogolaado yashaau ilaahay uu doono oo yardaa ilaahay uu ka raali noqdo aayaddan lafteeduna waxay faa'iideynaysaa shuruuddii shafaacada shafaacada qur-aanku uu sugay shuruuddeeda shuruuddeeda waxaa ka mid ah alidn min bacdi an ya'dana allah shuruuddeeda waxaa ka mid ah alriba ilahay inuu ka raali noqdo ka shafeeco qaadaya liman yashaau wayardaa ilaahay uu idmo waxaa shuruudda shafaacada ka mid ah a alridaa can ilmashfuuci lahu ka loo shafeeco qaadaya laftiisa ilahay inuu ka raali noqdo walaa yarda allahu ila can ahli ikhlaasi wtawxiid ahlulkhlaas ahlutawxiid mooyaane cid kan ilahay ka raali noqon maayo marka cid ahlutawxiid ahayd mooyaane cid kale shafeeco heli mayso kuwii ahlu shirkiga ahaa ee malaa'igta baryi jiray ama nebiyada ama awliyada iyagoo le waxaan u baryaynaa si ay noogu shafeeco qaadaan waa ku shafeeco laayihin yawma alqiyaama walaa yashfacuuna ila liman irtadaa aayaddu waxaa radinay ku tahay kuwa mushrikiinta ee ilaahay cid aan ahayn baryaaya iyagoo xujo ka dhiganaya inay doonayaan inay u shafeeco qaadaan yowma alqiyaama kuwaasaa la leeyahay shafaacadaasi xaaraan bay idinka tahy maadaama shirki baad samayse shafaacadu inay tahay mulki ilaahay uu iska leeyahay oo cid aan ilaahayn aan laga dalbi karin bay aayaddu tusinaysa waxaa saas oo kale aayaddu ay tusinaysaa sharafta malaa'igta iyo malaa'igta farabadnaantooda oo malaa'igta waxa weyaan culuw iyo sarrayn bay ku sifaysan yihin صفة وdاta waa sareeyaano waa sukaan الsmا وka min malki fi الsamaawaat xagga sharف ahaan iyo qadar ahaanna waa u sareeyaan haddana maعa dalika cidna uma shafeeco qaadi karaan cid ilahay ufasaxa mooyaane saa awgeed shafaaco iyaga lama weydiisanaayo وqwl ilah ui qul idcو ladina kuwa u yeedha zacamtum aad sheegateen min duni الlahi ilahay dhuuri caso wax leeg oo fi samaawaati samooyinka dhexdooda yaalla walaa fi lardi iyo dhulalka dhexooda mid yaalla toona oo aayaddii aynu hore u tilmaanay waxa ilaahay subxaanahu watacaala intaa dabadeed uu yihi wamaa lahum fiihima min shirk qaybna kuma laha samooyinka iyo dhulalka wamaa lahu minhum min dhahiir ilaahayna subxaana watacaala mid iyaga kaalmaysta ma aha markaasaa ilaahay muxuu ku gebagabeeyey walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina la shaahidka aayadda ku jiraana waa intaas markaa kuwan aad ilaahay sokadii baryaysaan afartii arrimood ee suurtagal ay ku noqon lahayd inay wax idinku talaan ama wax idinku qabtaan midna kuma sifaysna oo samadiiyo dhulka iyagu ma laha waa ta koowaade ta labaadee samada iyo dhulka waxba kuma laha oo ilaahay dee lama laha oo iyagiiyo ilaahay sheer kuma aha samooyinka iyo dhulalka waa ta saddexaade kuwa ilaahay saacidoo kaalmeeya maaha oo ilaahay uu baahan yihi oo sidaasi awgeed uu ka yeelo dee inay cid ergo u noqdaan waa ta afraade haddaad odhan lahaydeen intaa midnaba inaanay lahayn waanu ognahay laakin inoo shafeeco qaadaan un baanu doonaynaa iyadana ogaada shafaaco ilaahay agtiisa waxba ma tarayso in in erge la noqdaa ilahay oo fasaxa mooyaane waa shafaacatu biyad illahi subxaana watacaala qaala wuxuu yihi abulcabaas abulcabaas aayaddan markaa lafteeduna waxaa radin ay ku tahay kuwa mushrikiinta ilaahay cid aanayn ayn iyagoo le waxbay taraan ama cid bay waxyeelayn karaan ama way shafeeco qaadayaan mushrikiinta in lana munaadaroodaa laga qaadanaya waxay aayadani jirtay ah, sabab kastoo ay ku marmarsoon lahaayeen kuwa makhluuqaadka baryaya oo sida aynu tilmaanay afartii sifo ee in la baryo ay ku mutaysan lahayn makhluuqaadku midnaba ma laha shafaaca inay jirto laakiin ilaahay markuu idmo ee raalli uu ka noqdo in la shafeeco qaado un ay dhacaysa aayaddu tilmaamayso qof mushrigana shafaaca inaanay ahayn ayay aayadda qur-aankii tilmaamaysa qaala abulcabaas wuxu uhi waa sheikhulislaam ibnu taymiye nafa allahu ilaahay waa diiday camaa siwaahu cidda isaga ka hadhay waa u diiday kula maa shay dhammaantood yatacallaq bihi lmushrikuun mushrikiintu ay iska laalaadin lahaayeen oo ku marmarsoon lahaayeen oo odhan lahaayeen arrintaa daraaddeed baanu u barinay arrin kastoo ay odhan lahayen arrintaa daraaddeed baanu u barinay amaaan u caabudnayba ilahay makhluuqaadka waa u diiday inay ku sifaysayiin fanafa waa diiday an yakuuna inuu usugnaado ligayrihi cid aan isaga ahayn mulkun lahaansho aw qistun minhu ama qayb mulkiga ka midi aw yakuna ama in noqdo cawnan lilah mid ilaahay kaalmeeya walam yabqa ma hadhin ilaa shafaaca saddexdaaba marka loo diiday makhluuqaadkii ta afraade hadhay ku marmarsoon karaan waa maxay inay yidhaahdaan samooyinka male waxba kuma le ilaahay ma kaalmayaan laakiin ilahay bay nooga dhow yihin o inoo shafeeco qaadayaan walam yabqa ila shafaaca fabayana wuxuu caddeeyey ilaahay annaha laa tanfacu inaanay anfacayn shafaacadii ilaa liman kii mooyaane adina lahu rabu rabbi wuu ogolaaday kama qaala siduu yihi walaa yashfacuuna ila liman irtadaa fahadii shafaacatu shafaacadan alatii taasoo yadunuha almushrikuun mushrikiintu ay filayaan oo ay leeyihiin daraaddeed baanu u caabudnay ama aanu u barinay makhluuqaadka hiya iyadu muntafiyatun waa midaan jirin yowma alqiyaama oo allah subxaana watacaala cid aanu u idmin oo aanu u fasixini ma shafeeco qaadayso cid aanu fasixin in loo shafeeco qaadana loo shafeeco qaadi maayo mana fasaxaayo in loo shafeeco qaado cid aan ahlu tawxiid ahayn kama nafaha alqur'aan siduu qur-aanku u diiday waakbara nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu ku waramay annahu yaati inuu imanaayo yowma alqiyaama oo fayasjudu lirabbihi rabbigii u sujuudayo wayaxmaduh uu ammaanayo walaa yabda ku bilaabi maayo bishafaacati shafaacada awalan markiiba iskaga bilaabi maayo shafaacadu wuxuu isagu iska haystayo sulda isagu uu iska leeyo markuu doonayo uu isticmaalayo iyo awood iyo darajo isagu leeyo markuu doonayo ula soo baxayo ma aha uma shafeeco qaadayo ilaa uu carshiga hoostiisa yimaado halkaa uu ku sujuudo oo ilaahay uu ammaano ilaahay mahadiyo ilaahay baryo oo kadib ilaahay subxaana watacaala uu ufasaxo oo ciddii u shafeeco qaadi lahaana weliba loo xadeeyo oo marka loo fasaxo lafteeda maaha in la odhanayo xor baa tahay ciddaad doonaysa u shafeeco qaad waa loo xadeynaya waata xadiidka kusoo aroortay fayaxudu liya xaddan inbuu ii xadaynaya waxa la odhanaya intaa u shafeeco qaad intuu doono ma aha uma yuqaalu lahu waxaa lagu odhanaya rasuulka irfac raasaka madaxaaga kor u qaad waqulna yusmac waa lagu maqli wasal weydiisa tucta waa lagu siin washfac shafeeco qaad tushafac waa lagaa shafeeco aqbali doonaa marka haddii nebi maxamed aanu shafaaco gacanta ku haysan oo markuu doono aanu iska shafeeco qaadahayn oo ciddu doono aanu shafeeco qaadahayn shafaacada ay noqoto mid ilaahay gacanta ugu jirta oo ciddii ilaahay u fasaxa un ay shafeeco qaadayaan ciddii loo fasaxay una u shafeeco qaadayaan taasi waxay noo tilmaantay shafaacada inuu ilaahay iska leeyahay sida aayadda qur-aankiiba ay sheegtay oo ilahay cid aanan aan la weydiisan karin waqaala abu hurayrata lahu sala allahu alayh wasalam abu hureyre rasuulka wuxuu ku yidhi man ascadu naas dadka keebaa ugu mudan bishafaacatika shafaacadaada qaala wuxuu yihi man qaala qofka idha laa ilaha ila allah qofka laa ilaha ila allah yidhaahda afka ka yidhaahda khaalisan min qalbihi iyadoo qalbigiisa ka soo go'day oo qalbigana macnaheeda ka ictiqaadsan yahi macnaheeda uu garanayo ictiqaadsan yahi hadduu macnaheeda garanayo u ictiqaadsan yahayna taasi shirkiga ayay ka celin doonta markaa khulaasadu maxay noqonaysaa shafaacada rasuulka waxaa u mudana yowma alqiyaama helaya oo rasuulka loo fasaxaya inuu shafeeco qaado ciddii ahlu tawxiida aahiran wa baatinan tawxiidku ka dhab kor iyo kalba marka ciddii iyadu aan laa ilaha ila allahba aan odhan afkaba aan ka odhan iyagu shafaaco heli maayaan ciddii laa ilaha illa allah afka ka tidhi laakiin qalbiga aan ka odhan qalbiga macnaheeda ka ictiqaadsanayn oo aan ku camal falinna waalaba hakaba ha kaba yidhaahdaane iyaguna shafaaca heli maayaan qaala fa tilka shafaacatu shafaacadaasi liahli likhlaasi bay usugnaatay biidni illaahi bay ugu sugnaatay marka ilaahay uu idmo walaa takunuu uma ahaa liman ashraka billah mid ilaahay shirki uu sameeyey haddaad nebiga baridood shafaaco weydiisato shirki baad samaysa oo arrintaasi waxaabay ka mid tahay waxyaabaad shafaacada ku waayeysid inaad shafaaco ku hesho hadalkeeda daayo wa xaqiiqatu arrinka xaqiiqadiisu waxay tahay an allaha subxaana ilaahay huwa ladi markaa su-aal la isweydiin karu sheekhu ka jawaabaya halkan su-aashaasi waa maxay waxaa la isweydiin karaa waayo shafaacadu mar haddii ay tahay mid ilaahay usugan oo waxa ilaahay subxaana watacaala uu idme uu bixiyo raalli uu ku noqdo un bimacnaa kollayba la helaayo maxaa wadadan dheer laga maraya oo rasuulku sala la alay waslam muxuu ka shafeeco qaadaya oo dadka ilaahay uga ergeenaya oo kadib ilaahay subxaana wa tacaala shafaacadiisii uu aqbalaya miyuu ilaahay ibtidaaan wa mubaasharatan si toosaba iyadoo cidibe aanay makhluuqaadka aanay u weydiin shaygan oo cidibe iyadoona makhluuqaadka erge aanay u noqon miyuu si toosaba ilaahay subxaana wa tacaala waxa ay ka doonayaan uu u siiyo taasuu ka jawaabaya oo su-aasha haddaynu soo ururna waxay noqonaysaa mar haddii cidda wax bixinaysa ilaahay uu yahay ma hiy alxikmatu min ashafaaca maxayta xikmadiiy ujeedada shafaacada laga leeyay miyuu ilaahay toosun u bixiye wuxuu bixinaya jawaabteedii dhegayso wa xaqiiqatu arrinka xaqiiqadiisu waxa weeye xaqiiqatu amri shafaaca ana allaha subxaanahu ilaahay huwa isagu alladii kii way yatafadal fadligiisa ka yeelaya calaa ahli likhlaas ahlulkhlaaska dushooda dadka ahlutawxiidka fayakfiru lahum ilaahay waa u dembi dhaafaya biwaasitati ducaai man mid ducadii sababteedu ugu dambi dhaafaya udina lahu loo ogolaaday an yashfaca inuu shafeeco qaado liyukrimahu si uu kan shafeeco qaadayana u sharfo oo u maamuuso oo yanaalo u gaadho almaqaam almaxmuud maqaamka qofka gaadhaa oo ahaa qof la ammaano idan xikmadda shafaacada laga leeya waa laba arrimood alamru lawal waa nafcu almashfuuc lah ka loo shafeeco qaadaya si uu ugu intifaaco iyo xikmadda labaad oo ah ikraam shaafic oo ilaahay subxaana watacaala iyadoo nebi maxamed ee cid kala toona addoomihiisa yowma alqiyaama aanay uga ergeynin buu karayey oo awoodu u lahaa waxa ay doonayaan inuu siiyo laakiin maxaa nebi maxamed sala allahu alay wasalam loogu fasaxaya inuu shafeeco qaado nebi maxamed laftiisa lagu maamuusayaa oo lagu sharfaya lagu ikraamaya <clears throat> fashafaacatu shafaacada alatii taasoo nafaha alqur'aan qur'aanku uu diiday wamaa kaana fiiha shirku waa shafaacada shirkigu uu ku jiro oo inta makhluuq la caabudo la yidhaah waxaan u caabudaynaa si ilaahay nooga shafeeco qaado amaba se waa shafaacada makhluuq la weydiisto walihaada si awgeed buu asbata usugay qur-aanku ashafaacata shafaacadii biidnihi ku dhacaysa ilaahay fasxiisa iyo ogolaanshihiisa fii mawaadica meelo badan buu sugay oo qur-aanku shafaacana waa diiday shafaacana waa sugay shafaacada qur-aanku uu diiday waata la leeyahay waxaa bixinaaya makhluuqaad ee makhluuqaadka la weydiisanayay waata makhluuqaad inta la caabudo la odhanayo waxaan u caabudayna si ay noogu shafeeco qaadaan shafaacada qur uu sugayna waa shafaacada ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay qul lilahi shafaacatu jamiica ee aan dhacahayn ilaahay markuu fasaxo un mooyaane oo aan loo shafeeco qaadahayn cid ilaahay raalli ka noqday mooyaane oo aanay shafeeco qaadahayn cid ilaahay raalli ka noqday mooyaane waqad bayana nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu caddeeyey annaha laa takunu inaanay waxaasi lahayn shafaacada qur-aanku uu sugay ila liahli likhlaasi watawxiidi mooyaane dadka ikhlaas iyo tawxiid ku sifaysan mooyaane man qaala laa ilaha ila allah khaalisan min qalbihi baa laga qaadanaya intaha kalaamu halka ayuu ku dhammaaday hadalkii shekhulislaam ibnu taymiya kitaabka la idhaahdo atawasul walwasila qaacida cadiima fi tawasul walwasila ayaa hadalkaa shekhulislam ibnu taymiyana uu ku yaala fiihi masaa'ilu baabka masaa'il baa ku jirta alula tafsiru laayaati weeye aayaadkii shafaacada ka hadlayay tafsiirkooda athaaniyatu sifatu shafaaca shafaacadii sifadeeda almanfiya qur-aanku uu diiday oo alatii tutlab min gayr illah wata ilahay cid aan laga doono athaalithatu sifatu shafaaca shafaacadii sifadeeda almuhbata qur-aanku uu sugay oo ata ilaahay laga doono ahlu tawxiidkuna ay helayaan alraabicatu dikru shafaaca shafaacadii sheegisteeda alkubra ee weyneed wahiya almaqaamu lmaxmuud weeye waa maqaamka rasuulku uu istaagi doono ee daraaddii rasuulka la mahadin doono la ammaani doono waana shafaacadu u shafeeco qaadaya ahlulmawqifka sidii loo kala xukumi lahaa meeshaa dhibka badan looga dhaqaajin lahaa alkhaamisatu sifatu maa shaygii sifadiisa yafcalu uu samaynaya sala allahu alayh wasalam rasuulku annahu laa yabda bishafaaca shafaaca ku bilaabi maayo rasuulku waayo shafaacada dee isagu iskama haysto jeebka uguma jirto qul lilahi shafaacatu jamiica oo mar walba ku hor bal yasjudu waa sujuudaya faidaa udina lahu marka loo ogolaade ilaahay uu fasaxo ayuu shafaaca shafeeco qaadaya marka haddaad nebi maxamed maanta shafaaco weydiisato waxaanu haysan baad weydiisatay so haddaad tidhahdo soota yawma alqiyaamaba dadku u tegayaanay odhanayaan noo shafeeco qaad yawma alqiyaama rasuulkii oo nool ayaa hortaagan oo ay la hadlayaan noo shafeeco qaadaasina waxay ka dhigan tahay yawma alqiyaama ilaahay noo bari waana sida uu samaynaya rasuulku sala allahu alay wasalam asaadisatu man ascadu nnaas dadka keebaa ugu guulaysi badan biha shafaacada de waa man qaala laa ilaha ila allah khaalisa min qalbihi laa ilaha ila allah oo macnaheeda uu gartay oo ictiqaaday oo ku camal oo nafyi iyo isbaadka ay koobsanayso labadaba uu shaqogeliyey oo ilahay cidda ka soo cibaado u diiday ilahayna cibaado usugay asaabicatu masalada toddobaad annaha laa takunu shafaacadii uma xaasilayso liman ashraka billah cidda shirki samaysay oo ilahay baa yidhi subxaana watacaala fama tanfacum shafaacatu shaaficiin kuwaa shirkiga sameeyey kuwa shafeec qaadiya shafeecadooda anfici mayso shirkigu waa acdamu sabab lintifaai shafaaca waa sababta u weyn shafaacada lagu waayo athaaminatu bayaanu xaqiiqatiha xaqiiqadeeda cadaynteeda xaqiiqada shafaacada xaqiiqadeedu inay tahay fadli ilaahay uu bixinayo addoomihiisa ilaahay subxana watacaala gallad ku uu ku ilaahay subxaana watacaala mina ilaahay addoomihiisa uu ku galladayo oo aan ahayn wax cid kale ay bixinayso baabu qawli lahi tacaala buu baab ilahay uhi inaka adigu nebi maxamedow laa tahdii ma hanuunisid man axbabta kaad jeclaatid inuu hanuuno walakin allaha yahdi man yashaa lakin ilahay baa ciduu doono hanuuniya hanuunka waafajiya wahuwa huwa aclamu bilmuhtadiin kuwa in la hanuuniyo mutaystayna ilahay isaga ayaa og oo baabkani halkeebuu talo kitaabu tawxiid uu ka khuseeya wuxuu ka khuseeyaa nebi maxamed caleyh afdal asalaati watasliim ayaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahy adoo hanuun dadka uma haysid markaa nebi maxamed caleyh afdal asalaati watasliim wuxuu dadaal kasta ku bixiyey sidii u hanuuni lahaa adeerkii abu aalib oo waxtar badan u geystay arrintaasi umay suurtogelin waayo hanuunka isaguma hayo nafcigaasi nebi maxamed gacanta uguma jiro dhibaatada kufriga iyo naartana nebi maxamed cidna kama celin karo markii uu dhintay buu doonay inuu duceeyo markaasaa loo diiday taasi markaa maxay daliil u tahay rasuulku sala allahu alayh wasalam inaanu awood u lahayn cidduu jeclaada inuu hanuuniyo taasina waxay daliil u tahay annahu laa yamliku daran walaa nafca waxtar iyo waxyeelo tona inaanu isagu haynin waxtarkiiyo waxyeeladu ilahay gacanta ay gu jiraan in markaa rasuulka lagu tacalluqo waxtarka iyo waxyeelada xaggiisa laga baadi doono waxtarka waxyeelada inuu difaacana isaga la weydiistaa inay baadil tahay markaa taasi inoo tilmaamayso baabka waxaa ku sugan radin la radinayo kuwa ictiqaadsan awliyadu inay wax taraan waxyeelana geysan karaan kownkana ay ku tasarufaan oo ciday doonaan ay hanuunin karaan ciday doonaanna ay lumin karaan <laughs> waxaan akriyay bacd lqisas aan sheekii la odhan jiray ibnu daqiiq lciid ayaa wuxuu la kulmay axmed albadawi axmed albadawi wuxuu ahaa mid mujrima weligii aan masaajid gelin oo dadku laakiin ay ku fitnoobeenoo masr lagu caabudo malaayiin mumalyama oo laa ilaha ila allah leh ayaa axmed albadawi masr ku caabuda waxay idhahdeen waxaa la kulmay eh, ninkii la odhan jiray eh, ibnu daqiiq lciid su yi war maxaad salaada u tukan weyday su yi war daqiiq baan kaa dhigi doonaa way maasdayn doontaa ibnu daqiiq lciidow salaadaydiiyo badahaygaa soo gelayna daqiiq baan kaa dhigi doonaa warmaha ilaahay ka baqo salaada tuko saasunbuu u riixayo ibnu daqiiq ilciid unbaa is arkay meel jasiiradoo geeri go-ana oo cidiba ku noolayn isagoo taagan riixistu riixay waa halkaa ku gaadhsiiyey sayberia malaha dabeetana wuu yaabo hareeruhu eegayo khadar buu dabeetana arkay khadar ayaa halkaa ugu yimi bay yidhaahdeen waa khuraafaad la dejinaya moogta si dadka ninkaa ah, qalbigooda ninkaa loogu weyneeyo axmed albadawi oo ay ugu tacaluqaan itana khadar buu ayuu dhibaatada ku dhacday uga sheekeeyey itana khadar baa wuxuu yihi war waad khaldantaye sheekhu si aanad ogeyn buu u tukadaaye masaajidkan halkan jasiiradda ku yaala ayuu salaada casar dadka tukinayaaye marka uu ka soo baxo labada lugood ku dhig lugaha lugaha qabso dee bimacnaa usujuud deetana waxaad tiraa dib dambayse ugu noqon maaye maanta ii dhaaf sidii caruurta yaryar dabeetana sidii buu sameeyey saasunbuu yaro riixay oo halkiisi isagoo joogunbu isarkay markaasaa marka qisada ay soo waranaya waxay leeyihiin qofku doonuu iimaanka ka xayuubin jiray qofkii muuminka ahaa hadduu sheekhaa daandaansado iimaankunbuu ka dhufan jiray un isagoo gaalunbuu is arki jiray ya subxaana allah nebi maxamed buu ilaahay ku leeyay inaka laa tahdi man axbabta walakin allaha yahdi man yashaa khuraafaadkaasa la rabaa dadka in laga dhaadhiciyo nin taariku salaadaa la rabaa qalbigaaga in lagu weyneeyo lagaa dhaadhiciyo meelaanad arkayn inuu kusoo tukado oo masaajido qaarado kale ku yaalla inuu iimaan ka yahay si aanad marnaba odha muxuu salaada sheekhu u tukan waayo waayahay aayadda qur-aankaa hidaayada nebi maxamed loo diiday laleeya uma bixin kartid waa hidaayat tawfiiq walilhaam xaqa dadka waa tusin jiray nebi maxamed wainaka la tahdi ilaa siraatin mustaqiim dadka xaqa waad ku hanuunisaa macnaa waad tustaa wey oo waad bartaa inaka laa tahdi man axbabtana macnaheedu waxa weeye hanuunka dadka qalbiga uma gelin kartid oo kuma toli kartid oo waafajinta adigu ma lihid si kastood wax sheegta haddaanu ilaahay hanuun la doonin aduma hanuunin kartid waxaa markaa laga qaadanayaa saasoo kale aayadda ilaahay baa wax hanuuniye laakiin ilaahay wuxuu hanuuniyaa cidduu ogyahay inay hanuunka ehel u yihiin wahuwa aclamu bilmuhtadiin ibaat sifat lcilmi lilahi baa laga qaadanaya aadda waxay burinaysaa atacaluq bigayr illah qaala wafi saxiixi can ibn musayib can abihi qaala wuxu uhi lamaa xadarat aba aalibin aba aalib markii ay kusoo xaadirtay alwafaatu geeridii oo calaamaadkii dhimashadu ay ka muuqdeen jaaءa waxa u yimi rasuul lahi sal lahu alيh wasalam rasuulki ilaahay baa u yimi wacindahu iyadoo abu aalib agtiisa uu joogo abdlahi bn cabdillaahi bn abi umaya iyo wa abu jahlin waa laba laba oo reer bani makhzume oo sanaadiiddii sanaadiidii weyntii kufrigay kamid ahayd faqaala lahu rasuulku wuxuu hi ya cami ya cami bay ahayd oo yadii baa la jiray sa awgeed bay kasradii baaqi weli ay usii tahay yaa camuna waa la odhan karaa biduni ya adeer buu yihi qul waxaa tidaa laa ilaaha ila allah kelimatan kelmad dhawxaaju laka aan kuugu doodo bihaa sababteeda cinda allahi ilahay agtiisa a adeerkey waa kii laa ilaha ila allah yidhi faqaalaa lahu waxay ku idhaahdeen atarkabu labadii oday labada kaafir ahaa ee ag fadhiyeyba waxay ku idhaahdeen abu aalib atarkabu miyaad iska nacaysaa can milati cabdilmualib ma diintii aabbaha cabdilmualib ayaad ka tegi oo inanka yar adeerkaad u tahay baad raaci doonto waysh bay yidhaahdeen iyo wari faacaada calayhi nabiyu sala allahu alay wasalam rasuulka ayaa kusoo celiyey faacaada iyaguna intii bay kusoo celiyeen fakaana wuxuu ahaa aakhiru maa qaala wixii u dambeeyey ee uu yidhi huwa calaa milati cabdilmualib ana calaa milati cabdilmualib bu i laakin raawiga inuu waxaa afkiisa soo mariye iska diiday oo damiirka haa'ibkaa isticmaalay oo damiirulmutakalimkii meesha ka saaray hadalkii u dambeeyey uu ku dhintay wuxuu abu aalib diintii cabdulmualib inuu haysta inuu sheegay wa abaa wuu diida an yaquula inuu yidhaahdo laa ilaha ila allah faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yihi la astakfirana laka ilahay baan dambi dhaaf ku weydiin maa lam unha canka inta aan le aan arrintaasi lay diidin faanzla allahu caza wajala ilahay wuxuu soo dejiyey ma kana linabiyi nebigii uma banaanay ladiina aamanuu kuwa rumeeye an yastakfiruu inay dembi dhaaf ilaahay uweydiiyaan lilmushrikiin kuwa mushrikiinta waanzl allahu ilahay wuxuu kusoo dejiyey fi abi aalib abi aalib ilahay wuxuu kusoo dejiyey inaka laa tahdi ma hanuunisid man axbabta walakin allaha yahdi man yashaa lakin ilahay baa cidu doona hanuuniya marka xadiidkan masaa'il badan baa ku sugan dacwada waa inaan laga daalin oo laga quusan xataa dadku haddii ay aqbali waayaan waayo haddii ay aqbalaana khayr baa xaasilay hadday aqbali waayaanna dimadaadaad bari yeeshay xujadaad iyagana ku ogtay qofka xanuunsanaya in la booqdo xataa hadduu mushrik yahay gaal oo gaalka waxaa loo booqanaya si diinta loogu yeedho markaa rasuulku adeerkiiba gaala soo booqday si uu diinta ugu baaqo qofku hadduu laa ilaha illa la yidhaha inuu muslim noqonayo ayaa laga qaadanaya haddaanu la iman wax laa ilaha illa lah buriye hadduu laa ilaha illaa yidhaahdo wuu islaam hadduu intaa dabeed wax laa ilaha illaa buriye la yimaado dib buu u gaaloobay acmaashu inay ay tahay bilkhawaatiim baa laga qaadanaya halistay leeyihiin saaxiibada xunxun labadaa gaal abu aalib waxa weeyaan tawfiiqda ayay ayay seejiyeen karkaarkay weydaariyeen waxaa laga qaadanaya laa ilaha ila allah macnaheedu inuu yahay in layska daayo shirkiga maxay ku dhaha tarab can milati cabdilmualib yani haddaad laa ilaha illa tidhaahdo miladii cabdilmualib baad daysa milata cabdilmualibna maxay ahayd dee shirka ayay marka waxay fahamsanaayeen laa ilaha illaa inaanay ahayn kelimad afka laga yidhaahdown ee caqiide ay tahay camal la wadato camalka wadataana uu yahay in ilah qura la caabudo shirkigana laga tago ee haddii ay tahay kelimada afka un laga odhanayo caqaa'id kale aan meesha ka saarahayn iyo acmaal kale u yar baa la iska wada odhan lahaa saaxiibka xun waa in la iska ilaaliyo إذا صaxibta الqوم faصxab khiyaarahم وalaa taصxab الأrdى fatarda maca الradى haddaad cid la saaxiibayso dadka ka wanaagsan la saaxiib kaliitaa la saaxiibin ee halaagsami waad la halaagsami doontahay iimaanku inaanu macrifo qurahayn baa laga qaadanaya abu aalib waa garanayay rasuulku sal الlahu alيه wasalam inuu xaq ku taagay lakin intaa muumin kuma noqon waayo kuma dhawaaqin tawxiidka laqad calimtu ana diina muحamadi min khayri adyaan اlbariyai diina lawla almalamata aw xadaari masabatin lara'aytanii samxan bidaka mubiina waa kii lahaa kuwa mushrikiinta ilahay dambi dhaaf in loo weydiiya waa xaaraan ama naxariis ilahay loo weydiiya laa yajuus ma kana linabiy waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiin halista taqliidku uu leeyahay in odayaal hore la yskaga daydaa oo arrinta aan loo bandhigin hadalka ilahay hadalka rasuulka halista leedahay baa waxaa la xusuusiyey xujada baatilka oo maxaa lagu yidhi ma cabdulmualib oo aabbahaaya diintiisi baad iskaga tegi manaa xujadooda waa maxay waa xujadaasi mar allaale marka masaaisha laga doodayo gaar ahaan masaa'il tawxiid iyo masaa'il sunna dadka waxa weeyaan ahlubaailkii ay xujaystaan waxaanu ku kusoo caanamaalay ee jadka jad awow ilaa awow aanu samaynaynay miyaadna leedihin imika waa bail maabayaashii ayaa khaldanaa hadi waa xujatu ibliis alatii laqanaha ahlah waa xujada ibliis uu u laqina afka uu ugu tuuray dadka wadadiisa haya qofka muslimku waa inuu yidhaahdo marka masale diina laga hadlaayo maxaa u daliila hadalkii ilaahay tus hadalkii rasuulkay tus marka la tusana waa inuu raaco hadalka ilahay hadalka aabbaha hadday iskhilaafaan keebaad qaadanaysa hadalka aabbaha soo maaha ah, waddadii abu aalib baad haysa hadalka aabbaha haddaad qaadato huwa calaa milati cabdilmualib oo hadalka ilaahay subxaana watacaala aad ka tagto hadalka waxa weeyaan odayaasha reerkiina iyo hadalka rasuulku marka ay iskhilaafaan keebaad qaadanaysa halkaasuu iimaankaaga iyo iyo iimaan daradaadu markaasoo kale kala caddaanaysa marka caadaadkaaga iyo dhaqamadaada iyo dadka adigu aad qadarinaysa wixii ay yidhaahdeen iyo wixii ilaahay uu yidhi iyo wixii rasuulku uu yidhi markay iskhilaafaan arrin halisteeda la wey waana sida dadkaynu maanta ay u badan yihiin waxaad u sheegaysaa daliil cad xoolahaasi waa xaaraan ana dadka qaarkood ba waxaan ku urhi war magtan ay reeruhu qaybsanayaan ee aada leedihiin magta marka lasoo qaado afartan bay tolku leeyihiin inta kalena waxaa la siinayaa reerkii ninka laga dilay war waa xaaraan waa xooladaad leeyihin oo baadil aad ku cunaysaa aayaad iyo axaadiis baa xaaraantimeynaysa markaasa waxay ku odhanayaan waa runo waanu ognahay laakin ba waa lagu soo dhaqmaaye faya subxaan allah ayu iimaanin hada manaa iimaankaasi waa iimaankee wey xujada noocaasi ahi xataa fircoon xujadiisii weeye oo fircoon muxuu ku yihi nebi muuse famaa baalu lquruuni lula sida sidanaadna leedahaye quruuntii dhammeeda tagtay waddadaanu haynu beehayeene dhammaantood miyay wada khaldanaayeen hadi xujatu man xujatu fircoon weligaa sidaa ha odhan ha noqdo shicaarkaagu qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin war waxaanaad sheegaysaa hadduu run yahay daliil uga keen hadalka ilahi hadalka rasuulka hadalka cidda kalena markaa halkaasaynu iska dhigayna waa xujadii kuwa mushrikiinta wakadalika ma arsalna min qablika fi qaryati min nadiir ila qala mutrafuha ina wajadna abana cala uma waina cala aahaarihim muqtaduun wallahu aclam waxka bilahi tawfiq wsala allahu ala nabiyina mxamed